alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii cumdat alaxkaam baynu ku soo jiray waxaynu joognay kitaabu siyaam can sahl bni sacdin asaacidiy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajalu alfitra rasuulku wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam laa yazaalu annaasu dadku kama zuulayaanoo kama baxayaan bimacnaa way ahaanayaan qaar ku sugan bikhayrin ay fii khayrin khayr gudihii ba'du waa darfiya maa cajalu alfitra ay muddata tacjiilihim alfitra muddada afurka ay dedejinayaan oo hore ay u afurayaan khayr inay ku sugan yihiin ka zuuli maayaanoo kama baxayaane way ku sugnaanayaan khayr bay ku sugnaanayaan xaddiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa jirta ziyaado aan labada saxiix ku sugnayn oo sunannada qaarkood ay ku kordhiyeen xadiiska oo ah wa akharu suxuur suxuurtana intay dibdhigayaan afraaddana dedejinayaan khayr kama baxayaane khayr bay ku sugnaanayaan waxaa laga qaadanayaa xadiiska in afraadda la dedejiyaa inay fadli badan tahay suxuurtana in la dibdhigaa inay khayr badan tahay loogamana jeedo dedejinta la dedejinaayo wakhtiga in laga hormariyee waxaa laga tilmaamayaa wakhtiga ugu horreeya ee afraaddu soo gasho in la afuro laakiin qoraxdii oo soo jeedda dee lama afurayo oo soonkii in la jebiyey noqonaysa xilligii soonku markuu dhammaystirmo oo qorraxdu dhacdo iyadoo aan dib loo dhiginoo xiddigaha la sugin iyo dhulku intuu madoobaanayo ayaa la afurayaa sidaasaana afdala bimacnaa awala waqtihi iftaarka wakhtiga ugu horreeyaa la afuraya sida fadliga badanee sidaa weeye annaasu baa xadiiska la yidhi waxaase loo jeedaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus waxaa loo jeedaa alsaa'imuun dadka sooman baa loo jeedaa kuwa loo sunnaynayo oo fadliga badani ugu jiro goor hore inay afuraanna waa dadka sooman xadiiska waxaa lagala baxayaa oo laga daliishanaya dedejinta afraadda la dedejiyaa inay sabab u tahay khayrku inuu daa'imo dibudhigista afraadda dib loo dhigaana inay sabab u tahay khayrka dadka in laga siibo waxaa kaloo laga qaadanayaa khayrku inuu ku sugan yahay xuduudda sharciga ah siday u timi in loogu sugnaado oo xadka soomka aan la dhaafinnin taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shareecadu siday yusriga u tahay in dadka in loo sahlana inuu ilaahay jecel yahay ayaa laga qaadanaya can cumar bni alkhataabi radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ida aqbala alleylu min haahuna haddii habeenku ka soo qaabilo bimacnaa ka yimaado xaggan bari waxaa loo jeedaa madowgii habeenka wa adbara annahaaru min haahuna maalintuna ka fanjeediso ka daba jeediso oo ay jeesato min haahunaa xaggan galbeed ay ka jeesato macnaa waxaa loo jeedaa ilayskii maalintuna uu daba jeediyo ou u yaraado sidii wax tegayoo kale noqdo faqad aftara asaa'imu xaqiiqee waa afray kii soomanaa waxaa jirta ziyaado ku sugnayd xadiiska bukhaari iyo muslimba soo wariyeen wa kharabat ishamsu ziyaadadaasna muhim bay ahayd labada saxiixna waa ku sugantay ziyaadadu mawdican la joogana aad iyo aad bay ugu muhim ahayd oo in laga tagaa kumay fiicnayn sidaas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen nusakha cumdaha kamaan helin calaamaddaas saddexaad oo ah wakarabat shams iyadoo labada saxiixba ay ku sugan tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa taabicii taabacayay inay ka dhacday ama nusaakhdii soo kala guuriyee farguriga ku naqlinaayey ee xadiiska qoranaayey inay ka dhacday umuu badin sheikha laftiisa in sabqu qalab ka dhacay ay tahay waana muxtamal marka habeenka madowgiisa hadduu bari xaggiisa ka yimaado ilayskii maalintuna xagga galbeed uu ka fanjeediyo qoraxduna ay dhacdo qoraxda maxaynu u jeednaa waxaynu u jeednaa alqurs galoobkaynu u jeednaa waageerka ay leedahay ee kubaddoo kale ah ee qorraxdu ay leedahay baa waxay qursu shams qorraxdaasina ay dhacdo walow shucaaceedu haba joogu faqad aftara asaa'imu xaqiiqee waa afurayaa kii soomanaa bimacnaa inuu afuraa xalaal u ah ama xukman buu u afuray walow ficlan bayaanu u afurinbe ama waa khabarun yuraadu bihi alamru ay falyuftir ha afuro waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan waa bimacnan intuba waxaa laga qaadanayaa shucaaca qoraxdu inuu baaqi yahay hadday qoraxdu dhacdo in afuraaddii aynay baajinayn waxaa kaloo laga qaadanayaa marba hadday qoraxdu dhacdo xagga barina madow ka yimaado xagga galbeedna qorraxdi ka dhacdo walow shucaaceedii haba joogo cirka ha ka muuqdee inaan afraaddii baaqanaynee la afurayo mu'addin ha addimo ama ha dibdhaco xukunku ma xidhna adaanka xukunku wuxuu ku xidhan yahay qorrax dhacuu ku xidhan yahay hadduu mu'addinku habsaamo waa la yska afuri karaa dhibina kuma sugno saas aawadeed dhulku intuu madoobaanayo xidiguhuna ay muuqanayaan in la sugaa way khilaafsan tahay sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan weeye waxyaalaha dadka khayrku ugu yaraadayna waxaa ka mid a afraaddii in la dibdhigaayo ilaa madowga iyo xidigaha la sugaayo suxuurtiina in la hormarinaayo oo aan la dibdhigayn oo xilli hore dadku ay suxuuranayaan raacista sunnada nebiga la raaco ayaa khayrkiiyo barakadu ku jira can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can ilwisaal cabdulaahi bni cumar waxau ihi radia allaahu canhuma rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay can ilwisaali xidhiidhinta soonka la xidhiidhiyo xidhiidhintu waa maxay waa labadii maalmood baa soonkoodii laysku bixinaya oo wax afuraad iyo cuntiyo cabbitaanoo loo dhaxaysiinaya aynay jirin siduu maalintii u soomanaa ee u afhaystay ayuu habeenkiina ku darayaa oo ma afuraayo ma cashaynaayo waxalla wax soonkiisii ka jebiya samayn maayo ma suxuuranayo siduu u soomanaa ayuu markaa maalinta kalena ku xidhiidhinaya marka laba maalmood iyo habeen u dhaxeeya ayuu inta wada sooman yahay oo wuxuu cunay iyo wuxuu cabbaytoonna aanu jirin amaba xilli ka badanoo dhowr maalmooda ayaa la xidhiidhinayaayo wax afuraada aan la samaynaynin waxaa la wisaal nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam soonka in la xidhiidhiyo bimacnaa afraad la'aan iyo casho la'aan iyo suxur la'aan inta midnaba yadaan la samayn in maalintii kalena soonka lagu sii daro oo soon laysugu bixiyo habeen iyo maalinba nebigu waa reebay calayhi asalaatu wasalaam qaaluu innaka tuwaasil waxay yidhahdeen rasuulkii ilaahayow adiguba waad xidhiidhisaa oo wisaalka ayaad samaysaa qaala innii lastu ka hay'atikum wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam anigu qaabkiinoo kale ma ihi waan idinka duwana innii utcamu wa usqaa aniga waa lay quudiyaa oo xagga ilaahay baa layga quudiyaa wa usqaa waana lay waraabiyaa oo xagga ilaahay baa layga waraabiyaa bimacnaa awooddii laga helaayey cuntada iyo cabbitaanka laga helaayey ayaa ilaahay ii geliyaa awooddaasuu ii geliyaa looma jeedo xaqiiqatan baa cunto xagga ilaahay layga siiyaa iyo cabbitaan oo hadduu wax cunayo waxna cabbaayo dad wisaal ma jirin waxay noqon lahayd inuu afuray ee waxaa loo jeedaa quwadii iyo xooggii laga heli lahaa iyo awooddii laga heli lahaa cuntada iyo cabbitaanka baa ilaahay igeliyaa oo isiiyaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa abuu hurayrata wa caa'ishatu anas bnu maalikin radia allaahu canhum waxaa isla xadiiskaas soo wariyey abuu hurayraa soo wariyey wa caa'ishatu iyo caaisha wa anas ibnu maalikin saddexdaas saxaabina waa soo wariyeen radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqdo raallihaanshaa u siyaadiye walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can abi saciidin alkhudri isagoo ka soo warinaya abuu saciidin alkhudri ka soo warinaya radia allaahu canh fa ayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ila asaxar fa ayukum kiinna araada doona an yuwaasila inuu xidhiidhiyo doonaa falyuwaasil ha xidhiidhiyo ila asaxar ilaa soo dhowaadka laga gaadhaayo wakhtiga suxuurta ilaa laga gaadhaayo ha xidhiidhiyo bimacnaa haddaa xidhiidhintii ilaaba ilaa samaynaysaan labada maalmood soon ha isugu bixinnina oo habeenkii aydaan marnaba afurinoo waxba cunin ee waxaad samaysaan inta gelinka hore soonkii ku sii dara oo ha afurina oo cashaynina laakiin wakhtiga suxuurta suxuurta wisaalkii markaa wuxuu dhacayaa ilaa wakhti saxar ilaa wakhtiga suxuurta laga gaadha ayaa la xidhiidhinayaa wakhtiga suxuurta waa la jebinayaa wisaalkii sidaa sameeya shuraaxda xadiiska sharaxday qaarkood waxay yidhahdeen riwaayadani muslim kuma sugnee bukhaari bay ku sugan tahay marka sawaabku waxay tahay in la yidhaahdo bukhaari ayay u sugnaatay waxaa laga qaadanayaa xadiidkan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu soonka xidhiidhin jiray xidhiidhinta soonka u xidhiidhiyaana waxay ahayd min khasaaisih khasaa'ista nebigu la gaarka yahay ayay ka mid ahayd waxaana caddaynaya in khasaa'istiisa ay ka mid tahay xadiiska laftiisa caddaynaya oo waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyo asalku wuxuu yahay in lagaga daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxay idinku sugnaatay ku dayasho wanaagsan marka shay kasta uu nebigu sameeyo calayhi salaatu wasalaam asalku waa in lagaga daydo inuu deliil reebo oo uu yidhahdo lagaga dayan maayo oo nebigay u gaar tahay mooye haddii kale waa lagaga dayanayaa waayo asalku waa in nebiga lagu daydo calayhi salaatu wasalaam aayaddaasaana sheegaysa aayat alaxzaab daliilu khusuusiya haddii la waayana waa in lagu dayanaya weeye oo khasaa'istu waxay ku sugnaataa bidaliil ayay ku sugnaataa haddii haddaba laga reebo in lagaga daydo haddii dadka laga reebo arrinkaasi wuxuu noqonayaa khasaa'ista nebiga sala allahu alayh wasalam iyo waxyaalaha uu la gaarkay gaarkayuhuu ka mid noqonayaa waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam tacliimtiisa dadka uu cilmiga barayaa siday u wanaagsanayd waayo nebigu waa u caddeeyey sababtana waa u sheegay farqiga isaga iyo iyaga u dhexeeyana waa u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam siday ugu dadaali jireen khayrka ee nebigana ay ugu dayan jireen ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa asalku inuu yahay in nebiga lagu daydo wixii daliil aanu reebin waxaa laga qaadanayaa xidhiidhinta ilaa wakhtiga suxuurta la xidhiidhiyo wisaal la sameeya inay bannaan tahay waayo haddaynay bannaanayn ma yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam fa ayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ila saxar sidaa ma yidhaahdeen nebigu sala allahu aleyh wasalam haddaan arrinkaa inay sameeyaa inay u bannaanayn waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam quwadiisi iyo awooddiisu siday u xoogga badnayd ayaa laga qaadanayaa innii lastu ka hay'atikum innii utcamu wa usqaa waxaana looga jeedaa cibaadada iyo taqwada badan iyo alla kabaqa badan ee uu nebigu la imanaayo ayaa wuxuu ka helayaa quwo iyo xoog ayuu ka helayaa maadaama dadkii kale uu ka iimaan badan yahay ou ka taqwo badan yahay ou ka cibaado badan yahay ou ka khushuuc badan yahay oo ka yaqiin badan yahay waxay noqonaysaa taas inuu ka helaayo awood iyo xoog badan waayo culammadu waxay ahayn dikriga ilaahay la xusayaa yuqawi albadan jidhka xataa laftiisa waa quwaynaya ruuxa ilaahay aadka u xusaa oo xuska ilaahay farabadiyaa ilaahay quwa ayuu siiyaa alcallaamatu ibnulqayim waxa uu sheegay akara min mi'ati faa'ida lidikri xuska ilaahay la xusaayo boqol faa'iido wax ka badanoo u sugnaatay ayuu sheegay dadka qaar waxay moodayaan ajarka aakhiro keliya in xuska ilaahay lagu helaayo rabbi la xusaayo yacni rabbi la caabudayo taasoo keliya ma aha manaafic badanoo kalea ku jirtaa yacni quwada xataa badanka quwada qalbiga yacni waxa weye quwada caqliga caafimaadka awoodda wax fara badan oo kale ayaa laga helaya ruuxa ilaahay xuskiisa badiya xataa kharafku kuma soo degdego baabu afdal siyaami wahayrih wuxuu u baab yahay soonka ka ugu fadliga badan sheegista la sheegaayo ay baabu dikri afdali siyaami waghayrihi soonka ka ugu fadliga badan sheegista la sheegaayuu u baab yahay iyo wahayri lafdal iyo kaan ugu fadliga badnaynee laga fadliga badan yahay mid walba sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay can cabdilaahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala uhbira nabiyu sala allahu aleyh wasalam anii aquulu wallahi la asuumanna anahaara wala aquumanna leyla maa cisht cabdulaahi bni camr bn alcaas waxau yidhi uhbira nabiyu sala allahu aleyh wasalam anii aquul nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa looga warramay inaan idhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la asuumanna annahaar soome oo soome oo waa soomayaa maalintii maalin kasta waa soomaya kulla yowm wala aquumanna kace oo kace oo waa kacayaa alleyla habeenkii habeen kastana qiyaamu leyl baan u kacayaa maalin oo dhanna waa soomayaa maa cishtu ay muddata cayshii intaan noolahay sidaasaan yeelayaa kulla yowm waa soomayaa habeen kastana qiyaamuleyl baan u kacayaa muddada aan noolahay oo dhan fa qaala anabiyu sala allahu alayh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam anta aladii qulta daalik adigu ma waxaad tahay kii sidaa yidhi waa min baabi xadfi hamsati listifhaam a antaa macnuhu dhacaya ma adigaa ninka yidhi maalin oo dhan waa soomaya habeenkiina waa kacaya faqultu lahu waxaan ku idhi buu idhi nebiga sala allahu alayh wasalam cabdulaahi bni camr bn alcaas baa odhanaya qad qultuhu biabii anta wa ummii xaqiiqee sidaa waan idhi damiirka haadu wuxuu u noqonayaa jumladii la soo sheegay hadalkii la soo sheeguu u noqonayaa la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyl madkuurkaa la soo sheegay waa idhi biabii anta wa ummii mafdiyun aabbaha iyo hooyaday baa lagugu furtaye oo bimacnaa adigu inaad badbaaddo oo halkii dhibi ay dhici lahayd aabbaha iyo hooyaday ay ku dhacdo adigu aad badbaaddo ayaan markaa waxabay jeclahay hadday noqoto adiga in dhibaata ku haleesho iyo in marka aabbaha iyo hooyaday haleesho labada waxaan door bilahaa adigu inaad badbaaddo oo aabbaha iyo hooyaday laguu furto waa tacbiir saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay nebiga kula khitaabi jireen qaala fa innaka laa tastatiicu dalik nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adigu sidaa ma awoodaysidoo ma karaysid ama haddaanad awoodaynin ama xilliga soo socda waadan baa dhici karta inaad awoodi weydo imaa xaalan wa imaa ma'aalan la tastatiicu maxay noqonaysaa ama iminkaanaad karayn ama dib baanad ka kari doonin iminka aad kartid be fa sum wa afir fa sum soon wa aftir afur wa qum kac wa nam seexo bimacnaa waxaad soontaa maalmaha qaarkood wa aftir waxaad afurtaa maalmaha qaarkood wa qum habeenkii wax ka mida wa nam seexo habeenkii wax ka mida dadka qaarkooda carabkooda waxaa ku dhacda inay yidhaahdaan nim ama num waana khalad nimna ma aha numna ma aha waa nam weeye waa naama yanaamu lam yanam nam saas weeye wa sumsoon min ashahri alaaata ayaam bishii waxaad ka soontaa saddex maalmood ka soonna fa ina alxasanata bicashri amhaaliha waayo xasanada kelii waxay ku sugan tahay bijazaa'i cashri amhaaliha ama tujza waxaa lagu abaalmariyaa bicashri amhaaliha toban la mida lagu abaalmariyaa qadarka ugu yar ee xasanada abaalmarinteedu ay tahay waa in toban goor la labanlaabo ka badan in la labanlaabana waa dhacdaa laakiin adna almudaacafa laablaabka waxa ugu yar waa tobanka wadalika mislu siyaami dahri kaasina wuxuu noqonayaa soonka sannadkoo dhan la soomuu la mid yahay haddii bil walba saddex maalmood aad ka soonto saddex toban lagu dhuftay waa soddon marka bil walba waxaad ka dhigantahay inaad soontay qultu innii utiiqu afdala min dalik cabdullaahi ibnu camr bni alcaas wuxuu yidhi waxaan karaa oo awoodaa wax ka fadli badan baan awoodaa bimacnaa wax ka badan baan awoodaa qaala fasum yowman wa aftir yowmayn markaasuu haddana nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u soo jeediyey oo kula taliyey inuu hal maalin soomo laba maalmoodna afuro qultu innii utiiqu afdala min dalik waxaan awoodaa buu yidhi intaa wax ka fadli badan baan awoodaa bimacnaa wax ka badan baan awoodaa qaala fasum yowman wa aftir yowman nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin soon maalinna afur yacnii maalin dhaaf u soon fadalika mislu siyaami daawuud kaasi waa soonkii nebi daawuud oo kale weeye wa huwa afdalu siyaam waana soonkii ugu fadliga badnaa weeye faqultu innii utiiqu afdala min daalik wuxuu idhi waxaan karaa cabdulaahi bnu camri baa odhanaya waxaan karaayoo awoodaa soon sidaa ka fadli badan bimacnaa cadad ahaan uga badan baan kari karaa wuxuu isleeyahay haddii cadadka intaa laga sii badiyo fadliguna waa ka sii badanaya marka soon ka fadli badan baa kari karaa qaala laa afdala min dalik nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam soon ka fadli badani sidaa ma jiro afdalu siyaam weeyo soon ka fadli badani siyaamu daawuud ma jiro wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnaa laa sawma fawqa sawmi akhii daawuuda shatri dahri soon ka korreeyo ka fadli badani ma jiro soonkii walaalkay daawuud nebi daawuud soonkiisii soon ka fadli badanoo ka korreeyaa ma jiro akhii wuxuu yidhi maadaama sulaalada nebigu sala allahu alayh wasalam iyo nasabka nebigu aanu daawuud gelaynin oo ay meel ka wada farcameen oo isugu imanayaan oo ibraahiim ay ku kulmayaan waayo daawuud wuxuu ka mid ahaa reer banu israa'iil israa'iilna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahiim marka laba walaalo ah bay ka kala farcan yihiin oo ismaaciil iyo isxaaq oo walaalo ilmo ibraahiim ah ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam nabiyullaahi muxamed iyo nebiyullaahi daawuud ay ka kale farcan yihiin oo nebi muxamedna wuxuu gelayaa nebi ismaaciil ismaaciil ibnu ibraahiim nebi daawuudna wuxuu gelayaa nebi isxaaq isxaaq ibnu ibraahiim sidaasuu markaa ukhuwada u sheegay maadaama asal ay ka soo wada farcan yihiin oo dee xawaashi uu noqonayo marka waxay noqonaysaa walaalka inuu sidaa ugu itlaaqay walow isagu duudba ha ahaado daawuud laakiin maadaama xawaashi uu noqonayo inuu markaa akhi yahay buu ku tiriyey laa sawma fawqa sawmi akhii daawuuda shatri dahri shatru dahri ama shatri dahri haddii shatru la yidhaahdo waxay noqonaysaa ay huwa shatru dahri soonkiisu wuxuu ahaa wakhtiga nuskii wakhtiga marka la kala baro badh in la soomuu ahaa ama shatri dahri waxay noqonaysaa in laga dhigo bedel ama bayaan oo la yidhahdo laa sawma fawqa sawmi shatri dahri ama la yidhaahdo walaalkay daawuudoo soonkiisu shatri dahri shatri dahri ah soonkiisoo shatri dahri ah cadfu bayaan sum yowman wa aftir yawman maalin soon maalinna afur xadiiska hore iyo riwaayada dambe labada mid walba bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa saxaabiga cabdullaahi bnu camr ibnu caas la yidhaahdaa inuu ahaa saxaabi cibaado badan oo soom badan oo qiyaam badan oo qur'aan akhris badan xataa qur'aan akhriska ah riwaayo kala ku soo aroortay oo caddaynaysa qur'aankana aad buu akhrin jiray markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam bishii hal mar dhammee wuxuu idhi ka badan baan awoodaa shan iyo tobankii mar dhammee maya wuxuu idhi ka badan baan awoodaa wuxuu idhi haddaba wiiggii mar dhammee wuxuu idhi maya ka badan baan awoodaa wuxuu ku yidhi saddexdii maalmood mar dhammee wuxuu idhi maya ka badan baan awoodaa wax ka fadli badan baan awoodaa wuxuu u sheegay wax ka fadli badan inay jirin waagii dambe waa isku cilkaambiyey inuu taladii nebiga sala allahu alayh wasallam qaadan waayo nebiguna waa u sheegoo wuxuu ku yidhi laa tadrii lacallaka yatuulu bika cumur ma garanaysid wakhtigu inuu kugu dheeraan doono oo aad gaboobi doonto weynaan doonto bimacnaa e nashaadka iyo firfircoonida iyo xoogga hadda aad leedahay haddaad weynaato dee aad da' noqoto ma yeelanaysid sidii baa dhacday da'diisii baa weynaatay jidhkiisii baa daciifay wuxuu tamanniyo jeclaystay inuu nebiga taladii ka aqbali lahaa ayuu jeclaystay oo wuxuu yidhi fasirtu ila aladii qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam falammaa kabirtu wadidtu anii qabiltu ruksata anabiyi sala allahu alayh wasalam markaan da' noqday oo gaboobay waxaan jeclaystay oo tamaniyey inaan rukhsadii nebiga sala allahu alayh wasalam aqbali lahaa riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu yidhi falaytanii qabiltu ruksata anabiyi sala allahu alayh wasalam alla ruksadii nebiga maan aqbalo siduu nebigu igula talinayey alla maan yeelo wadalika annii kabirtu wa dacuftu laakinanii faraqtuhu calaa amrin akrahu an ukhaalifahu ilaa hayri muu odhan shaygani sunnuu ahaayee mar haddii hadda ay dhib kugu yaro noqotay iskabaddaa isma odhan ee wuxuu yidhi waxaan nacayaa arrin nebigu igu ogaa oo nebiga u ballanqaaday inaan khilaafo markaasuu wuxuu samayn jiray dhowr maalmood buu afuri jiray si uu taqawi u sameeyo xoog u yeesho maalmahana waa tirin jiray maalmihii kaga aaddanaa soonkana dib buu markaa haddana uu soon dabada isugu qaban jiray waa si cadadkii aynay uga tegin tiradii suu u ilaaliyo ayuu sidaa u yeeliyey riwaayo kale waxaa ku timi la'an akuuna qabiltu alaaata alayaami alatii qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam axabbu ilaya min ahlii wa maalii saddexdii maalmood ee nebigu ii soo jeediyey inaan aqbalo yaa waxaan ka jeclaan lahaa ehelkayga iyo xoolahaygaba waxaa laga qaadanayaa saxaabiga cabdulaahi bni camr bni alcaas inuu ahaa caabid cibaado badan cibaadadana aad u jecel cibaadada aad iyo aad ugu dadaala ayuu ahaa anwaacda cibaadada nooc walba waa ku dadaalay hadday soon tahay hadday qiyaam tahay hadday qur'aan akhris tahay mid walba waxaa laga qaadanayaa saddexda maalmood in la soomaa bil kasta inay tahay arrin fadli badan oo soom fadli leh oo fiican inuu yahay haba laga fadli badnaadee ayaa laga qaadanaya oo sawmu dahri ay ka dhigantah waxaa laga qaadanayaa in maalinna la soomo laba maalmoodna la afuraa inay ka sii fadli badan tahay in saddex maalmood qura la soomo oo ay fadli badan tahay oo afdal tahay in maalinna la soomo laba maalmoodna la afuro waxaa kaloo laga qaadanayaa soon sunnaha inay ugu fadli badan tahay maalinna in la soomo maalinna in la afuro ha yeeshee labada ciidood lama soomi karo waynu arki doonnaa insha allah waxaa laga qaadanayaa daawuud inuu cibaado badnaa soomkiisuna inuu ahaa afdal siyaam qiyaamkiisuna inuu ahaa afdal qiyaam sida xadiiska dambeba aynu ku arkayno insha allah waxaa laga qaadanayaa xasanaadka labanlaabka la labanlaabayo inay toban xasana ugu yar tahay ka badan in la lamalaabaa waa dhacdaa oo toddoba boqol ama toddobaatan ama wax ka badan toddoba boqolba in la labanlaabaa waa dhacdaa laakiin adnaa mudaacafa qadarka ugu yar ee xasanaadka la labanlaabaa waa toban waatay culammadu yidhaahdeen man ghalabat aaxaaduhu casharaatihi faqad halag ka midhmidhkiisu ka qaalib noqdo oo ka miisaan bato toban tobankiisa waa halaagsamay maxaa loo jeedaa midhmidhka waxaa loo jeedaa sayi'aadka waayo dembiga lala yimaado lalabanlaabi maayo xagga tirada lagama labanlaabo dembiyada dembigii kastee lala yimaado waxaa loo qorayaa sayi'a waaxida ayaa loo qoraya marka xasanaadkii la labanlaabayey oo toban goor la labanlaabayey ama wax ka badan haddii sayi'aadkii iyo dembiyadii aan yaga la labanlaabayn ay ka miisaan bataan dee waxay noqonaysaa ruuxa xasanaadkiisu aad bay u yar yihiin dunuubtiisuna aad bay u badan tahaa macnuhu noqonaysa marka waa halaagsamay kaas nacuudu billaahi min dalik waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam dadka siduu khayrka ula jeclaa siduu ugu naxariisanayey siduu ugu tudhaayey waxba wuxuu ka sahlan yahay inuu kula talinaayo waxaa laga qaadanayaa xikmada nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanayaa tudhaalaha ummadda uu tudhaay waxaa laga qaadanayaa oo laga deliishanayaa ciddii wax laga sheego in tasabbut la sameeyo oo la yidhaahdo arrinkaa miyaad tidhi ama miyay kaa sugan tahay anta aladii qulta dalik fawaa'idda lagala baxaayo waxaa ka mida dawaamka camalka saalixa la daa'imo axabu alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal camal ilaahay agtiisa waxaa loogu jacayl badan yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay walow haba yaraadeen can cabdilaahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam ina axaba asiyaami ila allahi siyaamu daawuud nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam soon ilaahay agtiisa waxaa loogu jacayl badan yaho rabbi ugu jecel yahay soonkii nebi daawuud wa axabba asalaati ila allaahi salaatu daawuud salaadna ilaahay agtiisa waxaa loogu jecel yahay salaaddii nebi daawuud kaana yanaamu nisfa alleyl wuxuu ahaan jiray nebi daawuud habeenka nuskii mid seexda ayuu ahaa kala badhow badh habeenka waa seexan jiray wayaquumu yaquumu hulusahu saddex meelood marka habeenkii laga dhigo meel ahaanna waa kici jiray wa yanaamu sudusahu habeenkii marka lix meelood laga dhigo meel ahaanna waa seexan jiray wa kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman wuxuu ahaan jiray mid maalin sooma wa yuftiru yowman maalin kalena afura waa nakiro la soo celceliyey nakiradu hadday soo noqnoqoto waxay noqotaa hayr alawal mise cayn alawal ha hayr alawal kii hore midaan ahayn bay noqotaa yowman iyo yowman waa nakira mukarara idan yowmka uu afuri jiray waa ka duwan yahay yowmka uu soomi jiray maalin buu soomi jiray maalin kalena waa afuri jiray xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskana waxaa laga qaadanayaa soonka ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay maalinna in la soomo maalinna in la afuro xadiiskani wuxuu inoo sheegayaa fawaa'idda lagala baxayo waxaa ka mid a salaadda ilaahay agtiisa loogu jecel yahay sunnaha ay qiyaamu leyl ka loogu sii jacaylka badan yahay waa siduu u kici jiray nebi daawuud calayhi salaatu wasalaam habeenka marka la kala badho nus waa seexan jiray saddex meeloodoo meel ahaanna waa kici jiray lix meeloodoo meel ahaanna waa seexan jiray imise saacadood buu seexan jiray imse saacadood baanu kici jiro qiyaamu leyl u kici jiray haddii laga soo qaado habeenku inuu ahaa labiyo toban saac yacnii wakhtigu waa iskhilkhilaafaa marba inbuu noqdaa laakiin haddii laga soo qaado habeenku inuu ahaa laba-iyo toban saac inuu ahaa labiyo tobankii kala badh lix saacadood markii hore u seexday labiyo tobankii saddex meelood u qaybi waa afar afar afar waa saddex afraad saddex afraad haddii laysu geeyo labiyo toban bay noqonayaan afar saacadoodna waa kacay labiyo tobankii maxaa hadhay laba labadaasi waxay noqonayaan sudus waayo labiyo toban saac waxaad u qaybisaa lix waa lix meelood oo min laba ah laba saacadoodna waa seexday qatcanba kollay marka uu seexanayey salaad sunnaa intuu u soo jeeday salaad faral marnaba kama seexan haddii la yidhaahdo lix saacoo hore ayuu seexdo gelankii hore ah afar saacadoodna waa kacay laba saac ayuu seexday oo aakhirkii ah taa macnaheedu miyaynay noqonayn salaaddii subax waxay ku beegmaysaa hurdada waxaa lagaga jawaabaa laba jawaabood ee waxaa lagu tawjiihinayaa laba mid ahaan xilligaas salaad baan ku waajib ahayn ama dee wowgaan tartiib faa'iidayne wakhtiga uu seexanayey iyo wakhtiga uu soo jeedayey dee wow baa laysugu keen cadfay waaw baa laga cabbiray markaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa in tartiib wowgu aanu faa'iidaynin khulaasadu waxay tahay nebi daawuud salaad farala kama seexan waxay ugu dhowdahay xilligan inaan salaadi ku waajib ahayn waxaa laga qaadanayaa acmaasha inuu ilaahay kala jecel yahay acmaasha saalixaadkee wanaagsan in rabbi kala jecel yaha laga qaadanaya way axab ayaa laga cabbiray waana ismu tafdiil waxaa laga qaadanayaa sifatulmaxaba in ilaahay loo sugaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa maxabbada ilaahay mutafaawita inay taho inuu ashyaada u kala jacayl badan yahaa laga qaadanayaa ou soonka kala jecel yahay oo uu salaaddii sunnaha ahayd ama salaaddii qiyaamulaylka ahayd kala jecel yahay waxaa laga qaadanayaa quwada nebi daawuud uu xoogga lahaa ee qawiga ahaa ee cibaado badan uu awoodaya inay badnayd baa laga qaadanaya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala awsaanii khaliilii bialaa abii hurayra waxau hi radia allaahu canh awsaanii waxaa ii dardaarmay khaliilii khaliilkaygii bimacnaa kii aan aadka u jeclaa jacayl darajatulkhulla gaadhsiisan kii aan jeclaayoo rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam baa ii dardaarmay bialaain saddex khasladood buu igula dardaarmay siyaamu alaaati ayaamin ama siyaami alaaati ayaamin sida fiicani weliba waa in la hoos dhigo waayo waxaa daliil u ah waa ragcatay duxaa baa lagu cadfay haddii markaa la rafciyo siyaamu la yidhaahdana waa ragcataa baa la odhan lahaa waa la godi lahaa alifu tasniya ayaa lagu rafci lahaa marka in la hoos dhigay baa lagu xambaaraya siyaami alaaati ayaamin ka bedelo wuxuu igula dardaarmay bisiyaami alaaati ayaam saddex maalmood inaan soomo min kulli shahrin bil kasta inaan saddex maalmood ka soomo ayuu igula dardaarmay wa rakcatay duxa labada ragcadood ee barqada la tukado ee salaatu duxaha ah waa igula dardaarmay wa an uutira qabla an anaam wuxuu kaloo igula dardaarmay inaan witriyaysto oo aan salaad witriya tukado inta aanan seexan ka hor waa salaad rakacaadka tiradoodu ay kala dhiman tahay oo ragcad ama saddex ragcadood ama shan ragcadood ama toddoba ragcadood iyo waxa la midka waa tiro aan isku buuxin salaad ragcadaheedu ay tahay tiro aan isku buuxin inaan tukado intaanan seexan ka hor ayuu igula dardaarmay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiiskanoo lagala baxayaa fadliga ay leedahay saddex maalmood in la soomo bil kasta saddex maalmood in laga soomaa soon sunno ah inay tahay mid fadli lehoo fiican waxaana sii fadli badan saddexdaa maalmood inay noqdaan ayaamu lbiid ayaamaha dayuxu aadka u cad yahay uuna buuxo waa maalmaha dayuxu saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaad uu yahay ayaamu baa la yidhaahdaa maalmaha in la soomaa ayaa sii fadli badanoo saddexda maalmood maalmaha laga dhigo saddexda maalmood in maalmaha laga dhigo baa afdal ah waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya labada ragcadood ee salaatuduxaa inaan laga tegin salaatuduxuuhu waa salaad barqada la tukado sunna ah waxaanay bilaabmaysaa marka qorraxdu soo baxdo dabadeed qadar waran la'egna arlada sare ay uga kacdo markaasay bilaabmaysa qadar waran la'eg waxaa loo jeedaa yacni sida nisbada sida loo arkayo loogama jeedo masaafahaan intay u jirto masaafahaan intay u jirtaa waa badan tahay shaqana kuma leh laakiin waxaa laga tilmaamayaa aragtida isha siday kuula muuqanayso markaad eegto arladii waxay ka go'an tahay qadar waran la eg markay gaadho cillaga duxadu wakhtigaasu bilaabmaa qorraxdii oo ansaani u soo wada bixin oo qayb la soo baxday in la tukadaa waa laynaga reebay waa wakhti nahyi ah oo naafilo mutlaqa lalama iman karo wakhtigaas laa tataxarraw bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa guruubaha fa innaha tadlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar salaaddiinna hawlo qasdinnina marka qorraxdu ay soo baxayso iyo markay dhacayso waayo waxay ka soo baxdaan laba geesoo shaytaan dhexdooda wakhtigaas baana gaaladu u sujuudaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen qorraxdu markay soo baxday ee inoo muuqatay laga bilaabo shan iyo toban daqiiqo haddii laga joogo qadara rumxin way dhaaftay wakhtigii salaaddu waa soo gashay rubcaa waxaa laga eegayaa bay yidhaahdeen bacdi markii qorraxdu inoo muuqataye dacalka la soo baxday laga bilaabo ayaa shan iyo toban daqiiqo la sugayaa wixii ka dambeeya salaaddii waxay tahay midaan reebnayn oo lala iman karo gelinka hore oo dhan waa la tukan karaa wakhtigaa laga soo bilaabo ilaa inta bartanka samada qoraxdu ay gaadhayso wixii ka horreeyoo dhan duxadii waa la tukan karaa waxaase sii fadli badan marka dhulku ay kululaado oo hadhsoo korka ay tahay wakhtiyadaasay fadli badan tahay in waxa weeye la tukado salaatu duxaa afdalku waa wakhtigaas xiina tarmadu alfisaal markay nilgaha yaryari cagagubyoodaan oo raranka ay xamili waayaan xaaladda caynkaas ah ayaa fadli badan sida xadiis ku soo aroortay salaatu duxaa qadarka ugu yar baa laba ragcadood ahee ka badan baa la tukan karaa afdalna waxaa siddeed ragcadoodba afdal ah ilaa laba iyo tobanna waa la gaadhsiin karaa wuxuu kaloo nebigu kula dardaarmay sala allahu alayh wasalam inuu witriyaysto intaanu seexan ka hor wetriga iyo labada ragcadood ee salaadda subax ka horreeya waa sunnayaasha ugu fadliga badan saas aawadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhti uu neg yahay iyo wakhti uu socdaal yahay oo safar yahay marnaba kama tegi jirin witriga iyo labada ragcadood ee subaxa ka horreeya sunnaha ee mar walba waa la iman jiray witrigii waxaa ugu yar hal ragcad baa ugu yar saddex baa laga dhigi karaa waana laga badin karaa tiro kala dhimanna waa inuu noqdaa haddii saddex laga dhigaayo waa inaan maqribka loo ekaysiin oo saddex isku bixisaa oo salaamad naqsi keliya leh oo ataxiyaad dhexda ugu jiro oo laba ataxiyaad leh maqribkii bay shabbahaysaa sidaas aawadee xadiis baa diidayoo leh maqribka ha u ekaysiinnina sida fiicani waa maxay waa inuu saddexda ragcadoodoo aan ataxiyaad u dhaxayn ee hal ataxiyaad leh waa in la tukado ataxiyaadka dhexe laga saaro ama in laba salaamo naqsi loo kala yeelo laba ragcadoodna salaamo naqsi gaaraa loo yeelayaa ragcad kalena gaarkeedaa loo tukanayaayo takbiir gaaroo takbiiratulixraam oo lagu xidhanayo iyo salaamo naqsi gaara ayaa loo yeelayaa waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd saxaabadiisana siduu ugu dadaali jiraa laga qaadanaya waxaa soo aroortay xadiis sheegaya inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inii abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila walaakina allaha attakhadanii khaliila kama ittakhada ibraahiima khaliila xadiiskaasi wuxuu diidayaa nebigu sala allahu alayh wasalam cid ummadda ka mida inuu khaliil ka dhigtay ayuu diidayaa nebiguna waa ka beri noqonaya abuu hurayrana wuxuu idhi awsaanii khaliilii see labada xadiis loo kulminaya jawaabtu waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka beri noqday isagu inuu khaliil ka dhigto cid bashar ah marka ma diidin cid ummaddiisa ka midii isaga inay khaliil ka dhigato darafkiisa kaga dhigato marka abu hurayra isagaa nebiga khaliil ka dhigtaye nebigu abu hurayre iyo hayrkii oo basharka ka mida toonna khaliil kama dhigan nisbadiisa ayuu isagu cindigiisa khaliil ka dhigtay nebiga sala allahu alayh wasalam laakiin nebigu khaliil kama yeelan saas aawoodee xadiiskan iyo axaadiista la midka ah oo saxaabada qaarkood ay odhanayaan khaliilkaygii baa ii dardaarmay ay odhanayaan abuu hurayre keligii ma odhanayn saxaabo kaleba waa yidhaahdeeni waxaa lagu xambaarayaa iyagaa cindigooda ka dhigtay khaliil nabiga sala allahu alayh wasalam laakiin nebigu khaliil kama dhigan witriga waxa bannaan intaan la seexan in la watriyaysto waxaa kaloo bannaan in marka la seexdo dabadeed soo dhowaadka loo kacaana waa bannaanta waxaana afdala wakhtiga soo dhowaadka in la witriyaysto taasaa fadli badan haddaba wuxuu tilmaamayaa abu hurayra in nebigu u dardaarmay inuu witriyaysto abu hurayra intaanu seexan ka hor hadday ta kale ka fadli badan tahay muxuu sidan ugula teliyey nebigu sala allahu alayh wasalam waxay culammadu yidhaahdeen wuxuu nebigu uga baqay inuu hadhow kici waayo oo waagu ka beryo saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen ruuxu hadduu markaa ku kalsoon yahay oo ku rajo badan yahay inuu ka caayo soo dhowaadka inuu dib dhigtaa fadli badan laakiin hadduu ka warwarsan yahay kicitaanka uu isleeyahay armaa waagu kaa dillaacaa oo hurdadu kula tagtaa xasmiga iyo go'aanku wuxuu ku jiraa inuu witriga qadimo oo hurdada inuu ka hormariyo oo hurdada hortee tukadaa waxay noqonaysaa xasmigii iyo go'aankii fiicnaa bay noqonaysaa can muxamed ibni cabbaad ibni jacfarin qaala sa'altu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma taabiciga la yidhahdo maxamed ibnu cabbaad wuxuu yidhi sa'altu jaabira bna cabdillaah waxaan weydiiyey jaabir ibna cabdillaahi oo ina cabdilaahi ah radia allaahu canhuma anaha anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu miyuu reebay can sawmi yowmi aljumuca maalinta jimce soonka la soomaayo nebigu miyuu reebay oo yidhi ha soomina su'aashaas weydiiyey qaala nacam wuxuu jaabir ugu jawaabay haa haa nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam yowmualjumuca in la soomo oo soonka loo keliyeeyo waa reebay waxaa loo jeedaa ifraad soonka loo keliyeynayo sida riwaayaadka qaarkoodba ay caddaynayaan oo saxiixa ku suganay wa zaada muslimun muslim wuxuu kordhiyey wa rabbi alkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartaye oo allah ahe nebigu waa reebay maalinta jumcada in soon lagu keliyeeyo bimacnaa iyadoo maalinta ka horraysa ama maalinta ka dambaysa aan lala soomayn keligeed in la soomo waa reebay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ha yeeshe ziyaadada ah warabbi lkacba waxaa soo wariyey nasaa'i wakhayruh sheikhu wuxuu u nisbeeyey muslim inuu soo wariyey muslim macnaheedaa ku sugane lafdigeedu kuma sugna marka saxdu waxay ahayd inuu shiikhu yidhaahdo wazaada muslimun warabbi haada albeyt muslim wuxuu kordhiyey gurigan gurigu waa guriga kacbada wa rabbi haada albeyt beytkan kan ah oo kacbada ah rabbigiis baan ku dhaartay laakiin lafdiga wa rabbi alkacba kuma sugna laakiin macnihiisa ayaa ku sugan macnihiisa ayaa ku sugan laakiin lafdigani wuxuu ku sugan yahay eh, nasaa'i buu ku sugan yahay bal xadiiska ku xigana aan ku darno can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yasuumanna axadukum yowma aljumuca midkiin yaanu soomin maalinta jumcada ila an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdahu inuu soomo mooyaane yowman maalin uu soomo mooyaane qablahu ka horreeya jumcada yowmuljumuca ka horreeya aw yowman bacdahu ama maalin ka dambeeya inuu la soomo mooye si kale yaanu ku soomin waxaa loo jeedaa maalin ka horreeyo ku xidhiidhsan maalin ka horreeyo dee maalmo u dhexeeyaan ama maalin u dhaxayso waxba beddeli mayse hadduu yidhahdo jumcaan soomayaa laakiin arbacaan la soomayaa oo uu yidhahdo yowman qablahu waa maalin ka horraysa laakiin waxaa loo jeeda yowman qablahu ay muwaaliyan lahu waa maalin ku xiga waa ka horraysaa waa se ku xigaa oo maalin uma dhexayso ayaan u dhexaysaa ma jirto aw yowman bacdahu ama maalin ka dambaysa ay muwaaliyan lahu oo ku xidhiidhsan waa yowmu sabti labadaa maalmood mid ahaan haddaanu la soomayn yaanu soomin waa nahyi xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa xadiiskan laga qaadanayaa iyo xadiiska horeynu soo marrayba maalinta jumcada soonka in lagu keli yeelaa oo keligii la soomaa iyadoo maalinta ka horraysa ama maalinta ka dambaysa bimacnaa khamiista ama sabtida mid ahaan yadaan lala soomayn ama labadaba lala soomayn mid ahaanna lala soomayn keligeed in la soomo jumcada nebigu waa reebay oo waa diiday waa nahyi laakiin haddii maalin lala soomo ku xigta ta ka horraysa ha noqoto ama ta ka dambaysa ha noqotee soonkaasi wuxuu noqonayaa midaan dhibi ku sugnayn saasuu noqonaya dhibina kuma sugnaan masaladan ku sii daraya waxay tahay jumhuurka culammadu waxay kaloo yidhaahdaan caado ruuxu lahaa hadday waafaqdo jimcannimo aanu u soomaynin ee caadadiisii u soomayo yadana dhibi kuma sugnaa caadadaasi maxay tahay maalintii carafaa waxay ku beegantahy jumce carafadana waa soomi jiray maalin kale isagaan ku darin buu soomi karaa ama maalintii caashuuraabaa waxay ku beegantay maalin jimce cashuuradii waa soomi karaa isagoo maalin kale aan ku darin ama nadar maalin uu ku nadray ayaa waafaqo ku beegmay oo waxa uu yidhi inankaygii hebel maalintuu u yimaado waxaan ilaahay ugu nadray inaan soomo ama haddaan bogsado maalintaan bogsado waxaan ilaahay ugu nadray inaan soomo dabeedna waxay ku beegantay jumce jumhuurku waxay leeyihin waa soomayaa dhibina kuma sugna waayo jumcada inuu ku gaar yeelo u soomi maayee wuxuu u soomayaa ama caadadiisii inay waafaqday ama maalin aan mucayan ahayn oo uu ku nadray inay ku beegantay khusuuska jumcana kuma nadrin waxaa la mid a shakhsiga caadadiisu waxay ahayd maalinna inuu soomo maalinna afuro waa siyaamu daawuud buu soomi jiray maalintii soonkiisu wuxuu ku beegmay jumce maalindhaaf baanu u soomaa maalinta ka horraysa iyo maalinta ka dambaysaba waa afuranyah caadadiisu waxay tahay maalin dhaaf inuu u soomo jumhuurku waxay leeyihiin waa soomayaa dhibina kuma sugnaa ha yeeshe bacdu ahlicilmi taa waa diidayaan oo waxay leeyihiin intaa xadiisku ka soo reebay mooyaane maalin kale lama soomayo ilaa an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdah sidaana waxaa ku tegay ashaykhu alalbaani oo waxa uu yidhi sidaynay u dhici karin maalin ciida inuu soomo isagoo yidhi caadadaydii bay waafaqday oo isniintaan soomaa way ku beegantay ama maalindhaaf baan u soomaa way ku beegantay ama khamiis baan soomaayo way ku beegantay sidaan taa loo soomi karin baan tanna loo soomi karin laakiin jumhuurku waxay deliishanayaan xadiiskan kale walaa takhusuu yowma aljumucati bisiyaamin min bayni alayaami ila an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum oo soonkii caadada u ahaa ayuu xadiiskaasi sheegayaa bay yidhaahdeen marka waa xaalad kaloo laga soo reebay jumhuur ku saasay mareen xadiiska saxiixa ah ayaynay deliishanayaan wallaahu aclam xikmada ku jirta maxay tahay maalinta jumcada in soon lagu keliyeeyo in la reebay xikmada ku jirtaa waxay tahay maalintani waa maalin ciid ah marka shabah waxay ku leedahay ciiddii kaley shabbahaysaa ciidda kale itlaaqan lamama soomi karayn ciid alfitri iyo ciid aladxaa labada ciidood ee sanawiga ah ee sannadii hal mar imanaya mid waliba ay imanayso hal mar yadan lamaba soomi karo ama wax ha la socdaan ama keligood ha noqdaan tanna waa ciid ciidulusbuuc waa ciiddii wiigga marka nooc shabahay ku leedahay axkaamteedii lama wada siine wax ka midaa la siiyey oo maxay ah ifraadka soonka lagu keli yeelaayo ayaa la diidoo la reebay ta kale cibaadaad kalea markaa la amray in aad loogu dadaalo wakhtigan markaa jumcada waxaa laga qaadanayaa cibaadaadka takhsiiska wakhtiga lagu gaaryeelayo yeelayo wakhti mucayana cibaado lagu gaar yeelayaa daliil inay u baahan tahay oo wakhtigii sharcigu inagu yidhi ku gaar yeela waa lagu gaar yeelaya cibaado laakiin wakhti aanu sharcigu ina amrin ama sharciga aan laynagu amrin in cibaado lagu gaar yeelo xilligaas inagu cindigeenna inaynu kaga gaar yeellaa inooma furna oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa takhusuu laylata aljumucati biqiyaamin min bayni allayaali walaa yowmaha bisiyaamin min bayni alayaami ila an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ha ku gaar yeelina habeenka jumcada qiyaamuleyl inaad la timaadaan habeennada kale ha kaga gaar yeelina caawa waa jumco qiyaamuleyl baan u kacayaayoo caawa waan tukanayaa ama salaadaan farabadsanayaa ha odhanin maalinteedana soon ha ku gaar yeelin maalmaha kale dhexdooda ha kaga gaar yeelin soon midkiin soomayo inuu ku sugan yahay mooyaane marka haddii ifraad aanu jirin ee maalinta ka horraysa ama maalinta ka dambaysa mid lala soomaayo waa la soomi karaa dhibina kuma sugnaa nebigu wuxuu u soo galay calayhi salaatu wasalaam juwayriya bint alxaaris oo zawjaadkiisii ka mida ah ayuu maalin jumco u soo galay iyadoo sooman nebigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam shalay ma soontay waxay tidhi may wuxuu idhi berri ma soomaysaa bimacnaa ma doonaysaa berri inaad soonto waxay tidhi may nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam fa aftirii afur mar haddaanad shalayna soomin berri inaad soontana aanad doonaynin keligeed ha soomina afur juwayriya waxay tihi waa afuray xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa maalintu haba noqoto maalin fadli badane innagu xaggeenna inaynu cibaado kaga gaaryeeli karin maalinta jumcadu maalmaha kale waa ka fadli badan tahay waxaa ku soo arooray xadiis sheegaya khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalin qorraxi soo baxdo waxaa ugu fadli badan maalinta jumcada xadiis kaloo soo arooray waa jira oo sheegaya khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu carafa maalin qorraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta carafada yowmu carafa loo kulminaya waxaa xagga wiigga marka laga eegayo maalmaha usbuuca ee wiigga toddobada maalmood khayru yowmin طalacat fiihi shamsu waa yowmu aljumuca waa yowmu aljumuca maalinta jimcaha wey xagga sannadoo dhan marka laga eegaayana khayru yowmin طalacat fiihi shamsu waa yowmu carafa maalin qorraxi soo baxda waxaa ugu khayr badan maalinta carafada hadda sannadkii jumcayaal badan baa ku jira konton jimcaa ku jira koob iyo kontonna waa noqon karaan sannadaha qaarkood waayo toddobada maalmood maalin kastaa waxay soo noqnoqonaysaa sannadkii konton goor toddoba lagu dhuftay konton waxay noqonaysaa saddex boqol iyo konton waxaa ise soo dhex taagaya afar maalmood afartaa maalmood weygga marba meel bay kaga beegmayaan maray jumco iyo kuwa ku xiga ku beegmaan iyo maray maalmaha kale ku beegmaan markaa sannadii waxaa ku jira koob iyo konton jimce ama konton jimce labada mid bay u dhacaysa marba haddii laynagu yidhi maalin qorraxi soo baxdo yowmu carafa ugu khayr badan laguna xambaaray maalmaha sannadoo dhan bay ugu khayr badan tahay yamaa fadli badanaya yowmu jumuca iyo yowmu carafa yowmu jumuca iyo yowmu carafa ayuhumaa afdal yowmu carafa yowmu carafa markaa fadli badan saas ayay noqonaysa marka yowmuljumuca inay fadli badan tahay inta la arko in la yidhahdo cibaadaan ku gaar yeelayaa anigu cindigayga kaga gaar yeelayaa inaan taasi mashruuc inu ahayn baa laga qaadanaya halkaa waxaa ka soo baxaya xilli cibaado la yskaga gaar yeeli karaa ma jiro dadka qaarkood xaflado iyo sadaqaad iyo kadaa iyo caynkan ba waxay leeyihin waxaan ku gaar yeelaynaa leylata almawlid waa siday u yidhaahdeen waxaa la odhanaya wuxuu idinka baahan daliil habeenkeedii iyo maalintii oo fadli badan haddana waa taa la diiday in lagu gaar yeelo cibaado waxaa laga qaadanayaa xilligu kuu doonaba ha noqdee takhsiiska cibaado lagu gaar yeelayaa wuxuu u baahan yahay deliil haddaba cibaadada ay soo aroortay in lagu gaar yeelaa jiraan waxaa ka mid a salliga nebiga sala allahu alayh wasalam in la farabadsado habeenka jumcada iyo maalinta jumcada ya taas waa in lagu dadaalaa waa in markaa la farabadiyaa salliga nebiga lagu sallinaayo yowma aljumuca habeenka jumcada habeenka jumcada waxaa loo jeeda waa habeenka ka horreeya ay soo geliso iyo maalinta jumcada aqalu liksaar culammada qaarkood waxay dhahan waa saddex boqoloo goor farabadin salliga la farabadiyo inta ugu yari bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa saddex boqol oo goor halkaasaynoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk